في ليلة السبت الموافق للتاسع والعشرين عفوا لليلة السبت الموافق للثلاثين من شهر صفر عام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو للواحد أو غرة شهر ربيع الأول عام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين يمكن أن يكون ختم أو نهاية شهر صفر أو بداية شهر ربيع الأول نعم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الأربعين وانتهى بسنن وصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلس تضباطنات ee majaalis markii sharxa kooban ee kitaabka sunan النasaa'i habeenkan waa habeen sabti kuna beegan soddonka bish safar kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayh wali wasalam sidoo kale wuxuu noqon karaa kowda bisha rabiic اlأwal kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi wali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu sahwi iyo salaadaha habka ataxiyaadka ama ha noqdo amaba takbiiraadka ha noqdo salaada arkaanteedii qeybo badan oo ka mid ah ayaan kusoo jirnay kitaabu sahwiga waxaa muxuu ahaa soo gudagalay abwaab kale oon sahwi gelaynin laakiin kor ahaan kitaabu sahwi uu imaamku iska yidhi raxmat raxmatullah laakiin saa horey u sheegnay abwaab kale oon sahwiga ahayn ayaa ka buuxda gudihiisa kitaabu sahwigaas waa baabka sagaal iyo toddobaatanaad baabu اtakbiiri bacda tasliimi اlimaam baabu takbiiri takbiir ayuu kitaabkan eh, baabkan uu baab yahay allahu akbar in lala yimaado bacda tasliimi اlimaami imaamka markuu salaam noqsado kadib ayuu baabkan u baab yahay in markii imaamka aلsalaamu عalaykum waraxmat اllah aلsalaamu عalaykum waraxmat اllahi uu yidhaahdo kadibna uu la imaada lafdiga takbiirta uu la imaaday uu baabkan u baab yahay in mashruuc ay tahay nabigeenana sala allahu calayhi waali wasalam xilligiisa ay jiri jirtay ayuu baabkan u baab xadiid kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai cali akhbarna bishr ibnu khaalid alcaskari waa iqatu yuqrib haraa'ib ayuu la yimaadaa walaakin waa iqa qaala xadaana yaxya bnu aadam waa iqatu xaafidu faadil can sufyaan bni cuyayna waa imaamkii can camr bn dinaar waa iqaة tabt can abi macbad abu macbad waa mowla cabdillaahi bn cabaas waa iqa magaciina waxaa la yihahdaa naafid ayaa la naafid ayaa la yihahdaa abu macbadkaas uu xoreeyey cabdillahi bn cabaas magaciisa waa naafid waana iqo weeyaan ibnu cabaas wuxuu ka wariyey cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cami الnabiy salى اllahu عalayhi waali wasalam xabru اlumma waturjumaan اlqur'aan radia allahu tacala an arda qaarus cbdullahi bin cabaas inamaa in kale ma ahna kuntu waxaan ahaa aclamu mid ogaado inqidaa'a salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam salaadda rasuulkeeda inay gabagabowday bitakbiiri allahu akbarta ayaan ku garan jiray saas ayuu leeyay radia allahu tacala arda cabdullahi bin cabaas wiil yar ayuu ahaa oonan qaangaarin marka inuu jamaacada mararka qaar xaadirnaa dhici karto ood bannaankai meelaha jiro ila waajib kuma aha salaadoo dhan waajib kuma aha tan labaadna waxaa dhici karta inuu safka ku jiray laakiin safafka dambe uu ku jiray labadaba suuragal marka microfoonna ma jirin waxaa laga yaabaa safafka dambe inaan aada loo maqlin oo assalaamu calaykumtu aan codka uusan toos u wada gaarin sidaa darteed wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu calayh wali waslem salaaddiis inay dhammaatay oo salaadda laga ba waxaan ku garan jirnay allahu akbarta ama nabigeenna keligii ha ku dhawaaqo ama ha lagu wada dhawaaqa masaladan marka in takbiirta kor loo qaado dubura asalawaat iyo adkaartan mashruuca ah oo waxaa weeyaan istikfaarta noqotaya tasbiixda noqotaya taxmiidda noqotaya iyo wix mashruuco nabigeena ka sugan sala allahu alayh waali waslm in kor loo qaado iyo inaan kor loo qaadin waa masalada culimada ay isku yara jijidaan weeyaan ama ay ka hadlaan oo ay culimada qaar leeyihiin takbiirta in kor loo qaado iyo adkaarta kor loo qaado guud ahaan waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a dadka ayaa la baraayey awal amri ayaa xaaladda saas ahayd markii dadkii ay barteen oo la qabsadeenna waxaa weeyaan salaamtaas unbaa salaaddii looga baxayey oo dadka ayaa lagu baraayey qaarna waxaa weeyaan lafdiga takbiirta ayay soo reebeenoo markuu assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah ullah imaamku u yidhaahdo inuu yidhaahda allahu akbar saasoo kale ragga aan ku arkay ama akhyaarta aan ku arkay inay aada adkaarta kor u qaadaan waxaa ka mid a ah sacuudiga qaybahan eh, wixii maka iyo madiine aan xijaaz ahayn marka dankan u baxda eh, bariga ilaa riyaad ilaa xuduudka muxuu ahaa eh, baxrayn ilaa qeybtaas koo qasiim markii salaada laga baxa oo assalaamu calaykum waraxmat ullah asalamu alaykum waraxmat yihahdo allahu akbar ayaa le kadibna waxaa weeyaan adkaarti soo aroortoo dhan ayaa kor loo wada qaadi laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk la ala kul shay qadir liisuma meerinayo qof inuu qaado lagama daba dhahay lakiin nin walba iska dhawaaqi marka masjidka dhanba waxaa weeya wuu rogmi <laughs> maa sha allah marka taqriiban halkaas inay ku qodantaa laga yaabo allahu aclam baab اmri farliis far ayuu baabkan u baab yahay biqira'ati اlmucawidaat kuwa badbaaday badbaadiyaalka oo magangeliyaalka muxuuha la magangalo amaba wa ilaahay subxaana wa tacala uu wax ku magangeliyo bacda الtasliim markii laga salaam noqsado kadib min asalaati salaada ayuu baabkan u baab yahay farliis far in la akriyo macawidaadka macawidaadka marka waxaa soo geli suuraة اlfalq iyo suuraة الnaas sidoo kale waxaa soo geli suuraة اlإkhlaas oo qofka laftiiskii waxay ka badbaadinaysaa min الshirki min aljinati والnaas bas maaha min الshirki ayadna oo towxiidkii oo khaalis maadaama ay ka hadlayso marka waxaa weeyaan muawidaat mucawidateynka waa suuraة اlإkhlaas cafwan suuraة اlfalq iyo suuraة الnaas laakiin suuraة اlإkhlaas min baab التakliib ayaa muxuu aha dhankaas loo mariyay waa ku jirtaa weeyaan xadيid kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qala الإimaam النasائي عليه رحمة الله أخبرna محamed بن سلمة المurاdي wa ثiqة qala xadaثna iبن wهب cبدالله بن wهب wa ثiqaة الmisri weyaan cبدالله بن wهب الmisri ثiqaة habt فقيه can leyث بن سacد wa imaam أhli misra wa ثiqaة habt can xunayn بن أbi xakiim الmisri wa saduuq can عalي بن رباح الlkhmي wa ثiqaة weeyaan can cqبة بن caamir الjuhني صxaabi jaliil radي الlahu taala q qal wuxuu yihi saxaabigaas cqبة ibn caamira amaranii wuxuu i faray rasul rasulka wuxuu i faray sal slm an aqra'a inaan akhriyo almucawidaat mucawidaadka suuradaha ilaahay subxaana wa tacala lagu magangalo ama ayagaba wax magangeliyo dubara kulli salaatin salaadda arka gadaasheeda inaan alla subxaanahu wa tacaala aan waxaa weeyaan eh, ku barya oon akhriyo ayuu nabigeena ifaray sala allahu calayhi waali wasalam marka eh, salaadaha marka laga bax kadib in suurat alikhlaas iyo suurat alfalaq iyo suurat annaas la akhriyo xadiidkan ayaa nabigeena laga qaadanaa sal slm uu amarka ku siiyey ninka la yihahdo cq bna aljuhani radi allahu ta arda baab alistiqfaar salaaddii marka waa laga sala noqsada arka laga bax salaaddii salaadihii la dhameey waxaa weeyaan min aلtakbiir ilى اtasliim laga bax marka waxaan u aangalnay waxaa weeyaan bacda الtasliim markii la salaamsado kadib qofku wuxuu la imaanay baab ااstikfaar istikfaar in la yimaado yu baabkan u baabyahay bacda الtasliim markuu qofka salaam noqsado kadib inuu istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisasho uu la imaado ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka kun saddex boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala aimam النasي alي رحmat lla aخbarna maxamuud ibn khaalid الsulami dimشqi wa iqa wey qaala xadaثna اwaliid ibn muslim alquraشhi wa iqaة kaiir tadriis wالtaswiya can abi camr alawsaaci cabdiرaحman bn camr alawsaaci weeyaan waa imaam ahli الsham wa iqaة tabt qaala xadaثana shadaad abu camaar shadaad abu camaarkaas waa shadaad ibn cabdilaah alquraشhi mawla mucaawiya mucawiya bin sufyaan ayaa xoreeyey haahay radia allahu tacaala canhu arda waraxima shadaad waa iqat yursil irsaalka ayuu muxuu ahaa caam ku yahay ana abaa asmaa araxabi ninka abaa asmaa araxabi la yidhaahdo waa camar ibnu marhad addimishqi waa iqa isna xadadka wuxuu sheegay annahu isaga samic ka maqli thawbaan mawlaa rasuuli illahi sal slm bujdud ayaa la yidhahda bujdud bujdud sidaa weeyaan mawlaa rasul lah sal slm xadid isagoo ka warramay ana rasul rasulka al sl slm kaana rasuulkan wuxuu ahaa ida insarafa hadduu ka soo noqdo min salaati salaadiis oo kasoo ka salaam noqsada istakfara istikfaar ayuu la imaan jiray alaaan markuu astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir u yihahdo qaala wuxuu dhihi jiray wa qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da اljalaal wاlkraam allaahuma allahyow anta adiga ayaa asalaama badbaado iyo nabadgelye ah waminka salaam xaggaada ay nabadgelyada ay ka imaada oyna muxuu ahaa ka imaaday weeyaan tabaaragta saramarta yaada aljalaali weynida kii u saaxiibka ahaa walikraami iyo karaamada u saaxiibka ahayow sidaas ayuu nabiga dhihi jiri sala allahu calayhi waali wasalam halkan waxaa noo furmay marka istikfaar in lala imaado imaamka marka xadiidka markuu soo qaadani waxaa laga yaaba xadiidka laftarkiisa mid ku dhow inuu marlabaad uu soo qaadaa suuragala ah. laakiin hadda kan wuxuu keenay ida kaana ida insarafa min salaatihi istakfara alaaan marka waa tusbax furan hor ay u socon doontaa insha allah hawsha baabu dikri baabu dikri dikri ayuu baabkan u baabi lala imaada bacda اlistikfaar markii istikfaarta lala imaado kamid dikriga kadib dikri lala imaan ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiid kun saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alي mat abarna moxamed ibn cabdilaclى الصنcاni waثiqa ومحamed ibn ibrahim ibn sudraan الأsدي السلمي بتشديد السين وفتحه السلمي وصدوق عن خالد بن الحارث الهجيمي واثقة ثبت قال حدثنا شعبة وإمامك عن عاصم بن سليمان الأحول واثقة عن عبد الله بن الحارث الأنصاري واثقة عن عائشة وحكوريي رضي الله تعالى عنه وارضاها أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول كان نحوها إذا سلم قرته سلام نقصده قال وحديج النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الاستغفار طبعا اللهم أنت السلام ومنك السلام tbaarakta ya da اljalaali wاikraam saas yuu nabig dhihi jiri salى اllahu عalayhi waali waslem baabu tahliil towxiidka lala imaado oo laa ilaaha ila اllah lala yimaado bacda الtasliim markii la salaamnaqsado kadib ayuu baabkan u baab yahay adkaartii salaamta ka dambeysay ayuu imaamka raximah اllahu raxmata waasica uu noo kala dhigdhigaya qayb qayb ayuu sheegi qayb qayb ayuu sheegi qayb qayb ayuu sheegi annaga marka waxaan u baahan nahay inaan isku urursanno waa iska wax fudud weeyaan inteedaba maba badno qofka markuu assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah u yidhaahdo khudwada iyo tilaabada u horreysa waxay tahay in takbiirtu la yimaada allahu akbar xadiidkii ibnu cabbaas kadibna astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah saddexdaba dhicin allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali waalikraam waxaa noo imaan doona allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka اljad intaa markay dhacdo laa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcadiim wuxuu noogu imaan doonaa xadiidka cabdullahi bn zubayr laa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcadiim laa ilaaha ila اllah walaa nacbudu ila iyah lahu الnicmaةu walahu اlfadlu وله الثناء الحسن لا إلaهa إلا الله مkلصيiنa لh الديiن وlow kariهa الكاaفiruun inta markay dhamaato سubحaan الlah والحamdu لله والله أكبر oo sida مashhuurka ah oona أxاadiiث ay u badan yihiin min soddon iyo saddex jeer ah kadibna lagu gebagabayni laa إلaha ilا الlah waxdahu laa شharيika lah lahu الmulk والحمd على kuli شhay qadيr lagu gebagabayni intaas markuu qofka la imaado suuraة الإkhlaaص iyo suuraة الفalq iyo suuraة الناas oo kadibna xabad xabad ka akriyo salaada maqhribi salaada subaxna uu saddex saddex ka dhigo ayatala kursin uu ku khatimo adkaar dubur salawaat marka in allahu tacaala waxay u noqonaysaa wax aan la heli karin oo kaamilo isku aadan laakiin imaamka caleyh raxmat ullahi wuxuu samaynayaa iyada oo muxuuaha kala furfuran oo adig inaad isku aadisata la rabo ayuu ku kala sheegsheegi marka adig isku aadiso sidaa weyaan waxaa kaloo noo imaan doonta oo in la baraarujiyo aad muhiim u ah axaadiis gadaal loogu imaan doonta aadna ma istaagi doona insha allahu tabaaraka wa si aan u soconno dubur salawaat tasbiixda subxaan allah alxamdu lilah wallahu akbar sida hadda annaga aan naqaano oo axaadiidta muxuu ahay ay aan ku naqaano iyo xataa camalka aan ku naqaano waa min soddon iyo saddex jeer iyo in lagu khatimo kelimatu tawxiid lagu khatimo sow sidaa maaha laakiin waxaa noo imaan doonta iyadoo toban toban ahaa imaan doonto waxaa noo imaan doonta iyada oo lagu daray tawxiidka kelimad tawxiidka lagu daray oo bedelka ay saddex yihiin afar laga dhigay oo min labaatan iyo shan boqol isku ah ayaa noo imaan doonta noocyo kala duwana noo imaan doonaan laakiin alladii calayhi اlcamal camalka ahlulmadiina iyo camalka saxaabada nabigeena sal l slam iyo camalka ilaa maanta muslimiinta ay ku camal falaan muxuu yahay ya akhyaare waa alaaa alaaثiin alaaa alaaثiin oo boqolkiina lagu khatimo kelima tawxiid marka masaaishaas marka masaaisha culimmada ay isku jijiidaan weyaan ragga qaarkood ayaga waxooda ufuudaadeena waxay yihahdeen wixiiba ka soo haray axaadii muxuu ahaa shuduud ay ku wada xukumeen <laughs> ishaad ay yihahdeen iyaga baab araaxu anfusahum qaarna may waxay yihahdeen mid walba mid ka badan halaa imaada sida imaam shawkani oo kale tobanka maxaa ka badan soddon iyo saddexda soddon saddex ka badan boqolaa ka badan mid walba kan ka badan alala imaado ay ma garata marka annaga alladii calayhi اlcamal waa midkaan hadda aan haysan oo ah min soddon iyo saddex jeer qaar waxaa kaloo jira soddon iyo saddex jeer oo subxaan allah alxamdu llah oo soddon iyo saddex jeera allahu akbar oo soddon iyo afar jeera oo kelima tawxiidkii bedelkeedii hal takbiir hal muxuu ahaa takbiir lagu daray ayadna culimada waxay urarayaan markii la saaxana oo qofku markuu saaxani adkaar ah, ah, annowm aw qabla annowm soo in muxuu ahaa laari ma ahayn intaas laga dhigo oo tanna ay salaadda soddon iyo salaada laga dhigo inay wada yihiin tanna la adiyo adic alcumuum masaaishaas waa masaa'il iska farci ah badan insha allah kuma jira laakiin imaamka wuu soo celcelin doona marka waxba yaan lagu wareerin labadaas qaybadoon taan horoon sheegay iyadoo jimlaysan iyadoo kafurun keeni doona midaana soddon iyo saddexda iyo iyo afarta oo takbiirta ah, iyo waxaa weeyaan iyada oo min labaatan i iyo toban toban tan imaanaysaan aladii calayhi اcamal waxaa weeyaan soddon iyo saddexda oo boqolkii lagu khatimo kelima tawxiidkaas intaa weyaan intaasaan kusoo koobeyna insha allah tabaaraka wa waaya baab tahliil tawxiidka ayuu baabkan u baabiyay bacda tasliim markii la salaamsado kadib in kelima tawxiid lala imaado ayuu baabkan u baabiyay xadid kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai alih amat barana moxamed ibnu shujaac moxamed ibnu shujaac almaruudi maruudi sidaa weeyaan waa naziilu baqdaad reer baqdaad ayuu ahaa waa iqa qaala xadaثana ismaaciil ibnu culaya waa imaamki iqatu xaafid xuja cala alxajaaj ibn abi cuثmaan abi cuثmaanka maysara ayaa la yidhaha aلصawaaf waa iqatu xaafid qaala xadaثana abu zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus waa saduuqu yudalis qaala samictu waxaan ka maqlay meeshaan markuu yidhaha samictu hadduu mudaliska yihahdo ka warrama meel far laga saaro mala samictu waan maqlay hadduu marba yidhahdo bas ama xadaana uuna warrame war waa dhammaaday laakiin markuu qaala yidhaahdo ama can uu yidhahdo ama anna uu yidhaahdo markaas waa marka loo baahana in xaaladiisa laiska hubiyo sidaa ula socda qaala xadaanii abu zubayr ayaa ii warramay wuxu yh abu zubayr samictu waxan ka maqlay abdullahi bn zubayr ayaan ka maqlay radia allahu taala arda yuxadiu isagoo ka warrami calaa hada almimber mimberkan mimberkeewa waa mimbari maka maka ayuu ka ahaa madaxuu ka ahaa ilaa marka in lagu dilo marka mimbarku ka warrama mimbari maka wa huwa yaquul isagoo ayaan maqlay kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm idaa slama qortuu goortuu salaam noqsada yaquul nabigan wuxuu dhihi jir sal slm laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila biاllah laa ilaaha ila اllah laa nacbudu ila iyaah ahla الnicmati wاlfadli wاhanaaءi اlxasan laa ilaaha ila اllah mkhlisiina lahu diin walow kariha alkaafiruun waxaa noo imaan doona isna cabdillahi bin zubayr laftarkiisa oo waxaa weeyaan cibaaradan cibaaro ka yaro duwan oo hadda cibaarada mashhuurka gadaal ka iman doonta insha allah tabaraka wa kaana rasul lah ala sl slm yqul idaa salama goortuu salaamsada yqul wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waa kelima tawxiidkii laa ilaaha ilaaha xaq lagu cawdo ma jira ila allah alla weyne mooyne waxda xaaluya keligii laa shariika wadayna lahu alla sugna lahu lmulku isagay boqortay u sugnaatay walahu isaga usugnaatay alxamdu mahad wahuwa alla weyne calaa kuli shayin shay arkaba qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan laa xawla xilad walaa quwata awood annaga nooma sugnaan ilaa billaah alla weyne xaggiis inay nooga timaado allana annaga awood ma laa ilaaha ila allah laa ilaha ilah kale jir ila allah alla mooyane ilah xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooyane laa nacbudu ma caabudayna ilaa iyaahu isaga mooyane qof kale ma caabudayna ama cid kale ma caabudayna ahla ahla ahla nicmati nicmada ahalkeeda acni waxaan ula qasdayaa ahla الnicmati nicmada ahalkeeda kii ahalku ahaa oo nicmaynaayey nicmada bixinaayey iyo wاlfadli ahla اlfadli fadliga ahalkiisa kii ahaa ayaan ula qasdayaa iyo wاhanaaءi اlxasan iyo mahadda iyo ammaanta wanaagsan allihii mudnaa waxaa kaloo dhigi kartaa ahla ahla الnicma yaa ahla الnicma ya tana waa dhici karta weyaan laa ilaaha ilah aq laco ma jiro ila allah alla weyne mooyane mukhlisiina xaal anu baraxtirayn lahu alla weyne addiina cibaadada walow kariha haba nacina alkaafiruuna gaalada ha nacina weyaan sidaa weyaan marka waa tawxiidkii oo lala imaado dubur salawaat adkaarta nabigeena ka sugan ay ka mid tahay alfaadda kala duwnaanta mararka qaar waxaa dhacaysa in ay dhacdo in laba jeer nabigeena laga maqla sal slm waa dhacaysa oo tanna la ogol yahay tanna la ogol yahay wax badan saa ula socda waxaa dhici karta dadka qaarna isdhahaan rawaa bilmacna bas oo mashkiladda muxuu ahay u kala duwan yihiin labada lafdi rawaahu bilmacna bas ma ma noqonays mararka qaar nabiga isagoo raba calayi sala slam inuu ummad u taysiiriy ayuu marna alfaad iyo cibaaraad ku gudbinaya adkaarti mar kalena si kale ugu gudbini sida ataxiyaadka oo kale ataxiyaadka aragteen ataxiyaadka cabdullahi bn cabaas iyo mascuud ay soo wariyeen waa kala duwan yihiin labada nabigan ay ka sugayin sala allahu alay slam fi saxiixayn soo maha marka taa iyada marka wa alfaadan kala duwan lakin macaanida waa hal macno haddii aad lafdigan xifdiso ood la imaadana kaa gud haddii aad kan kale xifdisana waa kaa guday sidaa weyaan waaya cadad الtahliil wالdikri bacda الtasliim cadad الtahliil tawxiidka cadadkiisa laa ilaha ila اllahda iyo wadikri dikriga tiradiisa bacda tasliim markii la salaam noqsado kadib cadadka uu noqona intuu yahay iyuu baabkan u baabay xadiidka kun saddex boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mt abarna isxaq ibn ibrahim alxandali isxaq ibn rahwey waa wahiqatun habt qaala xaddaana cabda cabda ibnu sulaymaan alkilaabi wahiqatun habt qaala xadaana hishaam ibn curwa wahiqatun habtun faqih can abi zubayr maxamed muslim tadrus haddaan soo marnay waa saduuqun yudalis qala wuxuu yihi qaala cabdullaahi ibnu zubayr wuxuu yidhi asaxaabiy aljaliil radia allahu taala arda ama kaana wuxuu ahaaday qaala wuxuu ninka la yihahda abubayr kaana wuxuu ahaaday marka cabdullaahi ibnu zubayr yuhalilu mid towxiidsada fii duburi kulli salaad salaad la arka gadaasheed yaquulu weliba wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ila iyaahu lahu alnicmatu walahu alfadlu walahu ahana'u alxasan laa ilaaha ila allahu mukhlisiina lahu diin walow kariha alkaafiruun saasuu dhihi jiray cbdulahi bn zubayr kadibna markuu intaa dhaha uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi jiray ibnu zubayr kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka a sal slm yuhalilu mid ku tawxiisada bihinna iyada ku tawxiisada ayuu ahaa fii duburi salaa salaad gadaasheeda fariidada ayuu nabigeena saas ugu tawxiidsan jiray oo akhrin jiray ayuu leeyahy radi allahu taala ardaa marka tafsiirkeeda ama macnaheeda waa intaan soo marnay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabud waj ila allah alla weyne mu'min waxdahu xaalu kaligii laa shariika wadayna lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooye isaga ayaa iskale walahu alxamdu mahadna isagaa iskale wahuwa alla calaa kuli shayin shay alka qadiirun qaadirun waa mid awooda weeyaan inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquul lahu kun fayakuun waxaan adiga ku dhiba oo madaxa kaa xanuujina yaa ilaahay subxaana watacaala yani yaquul lahu kun fayakuun cilmigaan ku dhiba ilaahay hal mar laakiin asbaabta in lala imaado dhaqaalahan aad raadini xaaska aad raadini ama ninka aad raadini adiga muxuu hadii aad gabarta yani caafimaadka aad raadini wax alla wixii aad raadinaysa ilahay waxba kuma ahan wamaa dalika calى اllahi bcaziiz wa huwa calى kuli shayin qadiir wax kasta alla wuu awoodaa laa ilaha ilaa xaq lagu cado ma jir ila allah alweyne mooyane walaa nacbudu ma cabudin ilaa iyaahu isaga mooyane lahu alla ayay usugnaata anicmatu nicmoo dhan isaga xaggiisa ka imaada isaga ayaana bixiyo isaga ayaana maxaa ku tafadulo walahu lfadlu fadli oo dhanna isaga ayaa iskala walahu alla weyne usugnaatay athanaau mahad iyo ammaan alxasanu ee wanaagsan isaga unbaa iskala laa ilaaha ilah aqlu aduma jir ila allah alweyne min mukhlisiina aan u xaalan u baraxtayn lahu alweyne addiina cibaadada walow kariha habane an alkaafiruuna gaalada uma intaa kadib yaqul wuxu ibnu zubayr kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm yuhalilu bihina mid ku tawxiidsado fii duburi asalaati salaad gadaasheeda horey saan u sheegnay in adkaartaan oo dhan lisaga taga oo nabigaana ka sugan sal l slam kadibna laga bilaabo markii aلsalaamu عalaykum وraxmat الlah aلsalaamu عalaykum وraxmat الlah allahuma rabbana atina fi dunya xasanat kadibna kabaha lala carar waxa horo dhanna muxuu ahay kabaha lala dul mar waa imtixaan hadalka waxaad ogaanaysaan ikhwaani markay culimada leeyihiin yacni haddii lagu camal falo bidca haddii meel bidca lagu camal falo sunno ayaa meeshaa ku dhimato oo la duugaa haddii aad aragto hal bidco lagu camal falay booskeedii sunno buuxin laheedaa taagan meesha taale tiyaa la dili tiyaa la bireeyey oo kadibna qabri lagu riday wabilahi towfiiq bidcadiia marka meeshii ah taagan sidaa weyaan waa caddahay markuu qofka markuu intu soo istaaga ayar gacmaha intuu taaga asalaamu calaykum asalam alaykum allahuma rabbana atina fi dunya asana uu kadibna sii dayni waxaanad ujeedaan intay marayn <laughs> allahu akbar o nawcu aakhara nooc kale oo min alqowli qowl ah cinda inqidaai salaat markii salaadda ay dhamaato kadib lala imaano qowlka lala imaana yuu baabkan u baab yahay weeyaan waa nooc kale anwacdi kala duuna ayuu ka mid yahay xadid kun saddex boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay ramat lla akhbarna moxamed ibn mansuur aljawaaz almaki waa iqa weeyaan can sufyaan ibni cuyayna waa imaamkii qaala xadaana eh, qaala wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay xadiidkan aan sheegi doona min cabada ibna abi lubaaba alasadi waa iqa wa samictu waxaan ka maqlay min cabdilmalik ibn acyan maxaa idiin qoran akhyaaray waxaan acyan ahayn idin qoranta ya cabdimalik ibn cumayr ay u qoranta ku qoranta maa allah axsanta sida saxsaa weeyaan meeshaan cabdilmalik ibna acyan kutubaha maطbuuca oo dhan hataa nusqa alhindiya iyo nusqa almisriya kulli acyan ayaa ku qoran laakiin asuna alkubra oo suna suqraga laga soo gaabiyey iyo صaxiix muslim iyo waxaa weeyaan sidoo kale mizi kitaabkiisa muxuu ahaa uu kutub الtisca uu ku ururiyey dhammaantood waxaa weeyaan waxaa ku qoran ninka la yidhaahdo cabdilmelik ibn cumayr oo loo yaqaano suwayd alami ibn suwayd alami alkufi farasi ninka isaga waa iqatun tagayara xifdu warubama dallas marka meesha cabdimalik ibn acyan ay qoran tahay waxaad qoraysaan cabdimalik ibn cumayr allami cabdimalik ibn cumayr allakmi aad qoraysaan weeyaan waana iqa faqiih xifdigiisa xilliga dambe uu weynaadayna taqyur ayaa ku dhacay tadliis inuu ku dhacana waa suuragal uma badno kilaahumaa labadaba samiico laakiin waxaad ogaataan eh, haddii xataa cabdimaligan meesha laga tuuro oonba la sheeginba cabada ibn abi lubaaba ayaaba ku filan isaga wuxuu ahaa mid waa lagu lifaaqay waa isku lifaaqnayn ama isaga ayaa maxua lagu xoojiyey sidaa un ahayd weeyaan waaya ahay kilaahumaa labadaba samica wuxuu ka maqlay min waraad waraad ninka la yidhahdo athaqafi ka atba muqir ibn shucba saxaabiga jaliilka ayuu u ahaa karhani waa iqa weeyaane qaala wuxu kuntu kataba wuxuu qoray mucaawiya mucaawiya wuxuu qoray ila almugiira ibnu shucba ayuu waraaq u qoray waraaqda maxaa ku qoran akhbirnii waxaad ii sheegtaa bishayin shay samictahu aad ka maqashay min rasuuli rasulka ad ka maqashay sal slm wax aad nabigana ka maqashay iisoo qor weeyaan yacni wax kasta ma ahan ee salaadaha marka laga baxa kadib waxaad ka maqashay nabigan iisoo sheeg weyaan faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ada rasul rasulka sal slm idaa qada الصalaata markuu salaada nabigeena ka baxa sala اlah alay slm qala wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir intaas soo qaadanay allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manct walaa yanfacu daljaddi minka aljad allaahuma allahyow laa maanica mid diidi kara lama arko mana jiro limaa acطayta wixii adi aad bixisay ya maa yaftax illaahu linnaasi min raxmati falaa mumsika laha aha walaa mucطiya mid bixin kara lama arka limaa manacta wixii adi aad diiday ya wamaa yumsik falaa mursila lahu weyaan walaa yanfacu wax kama tara daljad qofka maalka u saaxiibka ah minka xaggaad aljaddu dhaqaalihiisaas wax haba yaraata agtaada u ka taro ama wax ka gooya lama arka weeyaan wax uu ku qaadi karo lama arko saas ayuu nabiga dhihi jire sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka xadiidkan wuxuu la macno yahay xadiidka kale walow ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu اllahu lak walow اجtamacuu an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu اllahu calayk ruficat اlأqlaam wajafat الصxuf laakiin anaga iimaanka intaa la eka oon hawsha ayada intaan ku yaqiinsana kadibna aan nanaliq aan ku dhaqaaqi lahayn kaas allahana siiyo kaas allahana siiyo qofka isaga wuxuu noqonayaa ashjac annaas qofka ilaahay uu taas qalbigiisa geliya adduunka qofka uu geessan noqonaya sidoo kale wuxuu noqonayaa aqna annaas dadkan ugu taajirsan ayuu noqonaya wuxuu noqonayaa askha annaas kan qofka dadka ugu yacni sakhisan oo uu karamka badan ilan qalbigiisaa buuxbud wax ka maqan lama arka markuu nabigeena sal slam raggii leeyihiin yaa qowm aslimuu fa ina muxamada yucطi caطa'a man laa yaksha اlfaqr adduunyada dhanba dee agtiisa waxba kama ahayn maalik اdunya hore waxaan usoo sheegnay nin ka mid ah ragga akhyaarta ahay salim ibn cabdillahi ibn cumar inu ayaan filaya ayaa wax u yimid umaradii reer beni umeye nin ka mid a u yimid isagoo m jooga meesha la yidhaahdo umeyadii reer beni muxuu ahaa may waxaan filaya may ben cabaas ay ahayd ninaa u yimid kacbaduu joogay saalim uu ahaa markaasaa wuxuu ku yidhi warniyo kaale kacbaduu joogay aad u cibaado badan ah oona dee annaba caadahin markaasuu ku yidhi niyahow kacbada isagoo joog wax weydiisa waxaad u baahanta maxaan ku siiya markaasaa wuxuu yidhi kacbada ilaahay anoo joogo inaan waxaan alla ahayn wax weydiista diyaar uma ahi isaga tagay dawaafkii alla dhamaystay kadibna bannaanka ku sugay wuu soo baxay markaasuu yidhi hadda kacbada waan ka soo baxnay bal wixii aan ku siin lahaa iweydiiso markaasuu yihi waxaa ku weydiisana ma adu ma janna ma adduuna mis wa aakhiro ma adduuna mis wa aakhiro markaasuu yidhi aakhiro waxaan ka qaban karna iyo waxaan adiga adiga aan ka qaban karna ma jiro waa adduun markaasuu yidhi adduun allihii abuurtay ayaan weliga weydiisan allihii abuurtay adduun ayaan weliga ilaaha wax iga sii aanaan dhihin marka bini aadan iska miskiina maxaan ka weydiisani isaga tag marka meeshaas dee in la gaaro waa adagta la socda meesha iyadaa yani cid gaari karta inay jirina laga yaaba xaalad aad u adag inaad qofka alla weydiisan nin akhyaar aho oan asxaabna oo aadna cibaado badan ilaaha kusugo xaqe ayaa waa dadka de aadku mxua ah, wahabiyada kuma badno rahbaan rahbanada kuma badno iyo cibaado badnidu sunnaday ku badan yihiin laakiin waa laga cibaado badan yihin laakiin sunnada iyo itibaaceeday ku badan yihiin khayr alasi intaan aqaano baan ka hadlaya rag dee aan la gaari karin oo ku jiraan marka waa wahabiye aad u cibaado badan ka aad qur-aanka waxaa laga yaaba habeenkii inuu amaba gebagabay ama dhaweeyo yani taagnaani wahaakada weliba de oyni waa nin aad u cibaado badan asxaabna wan ninka marka markuu muddo dukada ayaa kadibna wuxuu sameeyaa allabaryu bilaabi allabaryada marka waktigiisa wax yaru ka dhigi inteeda badan wuxuu samaynaya marka allow ammaanaya inteeda badan an loo ammaanaya yuni calى اllahi bima huwa ahlu waxaa laga yaabaa saacad ama laba saac inay soo marto oo labada saacadood ilahay bas u ammaanaya ama sujuuda ku ammaano amaba gacmitaanka ku ammaano ama si kale ku ammaano laba saac ama saddex saac inuu alla ammaano bas markaasaa adduunye waxaa laga yaaba inuusan weligiis alla weydiisan fii taariikhihi hadda ma rumaynaysaan arintayda waktigan dad noocaa soo jooga waanu qof la yaqaano oo naqaano marka ficlan dadku weliba waxbaa dambe lama wada khayrka ma tirtirmin marka bal habeenkiina haloo bata cidda muxuu ahaa int muxuu aha ilaah waafajiyo marka alla ammaantiisa badinteeda wax weyn ay keenaysaa wax aad u badan ilaahana waafajiyo wax khayra waa yahay waa yahay hay كم مرة يقول ذلك باب كم مرة إمسابات يقول له ذلك دعاذس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مغاجر له حديث كن سدح بقوليه سدح يا فرتنات محيري شاذ بزيادة الثلاث سدح جر إن لطها أيام ما إمان دونته imaam albani al amatullah wuxuu yihi waa shaad riwaayaad kale waxay sheegayaan hal mar in la dhahay sheegayaan sidaa weeyaan imaamka haddamaanod geeriyoonaya aleyh raxmat ullah sheekh maxamed bin aadam eh, alathyobi wuxuu le maya shaad ma aha shaad ma aha oo muxuu ahay rag badanaa wariyey marka wahaakada laakiin sida hadda muxuu ahay mashhuurka ah waa in hal mar ay ta wallahu aclam waay xadiidka kun saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiiث شhاad بزiيaدة أخبرنا الحسن بن إسماعيل المجاaلدي wa ثiقة qال أنbأna هuشhيم بشير wa ثiقة ثبت qال المغيرة مغيرة iبن مqسم الضبي wa ثiقة متقن يdلس وذakر آkخر nin kalena uu sheegay oo la jiray يعقوب بن إبراهيم الdورقي wa ثiقة qال أنbأna أma xadثna بن بشير qال أنbأna غayر واaحد midaan غayr waaحد in aanan mid ayaa nooga waramay ama noo warramay ambana waxaa noo warramay hayra waaxidin dad aanan mid ahayn minhum uu ka mid yahy almugiira ibn shucba uu ka mid yahy ayaa noo warramay can shacbi ayay nooga warrameen shacbi waa caamir ibnu sharaaxiil waa iqa can waraada waraad waa kaatib mugiira ana mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu taala arda katab wuxuu qoray mugiir wuxuu qoray an uktub iisoo qor ilaya aniga bxadiiثi xadiiث samictu aad ka maqaشhay min rasul ad ka maqay sal slam fakataba ilah muiira muhiira ayaa u qoray inii aniga samictu waxaan ka maqlay qul isagoo cinda saraafi min asalaa markuu salaada ka salaamsooda kadib isagoo dhihi ayaan maqlay laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadir alaaثa maraat saddex jeer marka meesha shuduudku ku jira waa ka ereyga ah alaaثa maraat weeyaan imaamka shuduud ku xukumay nawcu aakhara nooc kaleo min adikri bacda tasliim markii la saalmaqsado kadib nooc kale oo ayadna dikri oo lala imaanayo baabkan u baabiya xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa alamt akhbarna moxamed ibn isxaaq assakhani wa iqatun tabt qaala xaddaثna abu salamata alkhusaaci abu salamata alkhusaaci waa mansuur ibnu salamata albakhdadi wa iqatun tabtun xaafid qaala xaddaثna khalaad ibnu sulayman xadrami wa iqatun caabid qaala abu salama abu salama ibn cabdiraxmaan wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaaday min alkhaa'ifiin wa kaana min alkhaa'ifiin maxaad ufahmaysaan adinka wa kaana min alkhaa'ifiin hmm? ah. <laughs> waxaa laga yaabaa koox xilligooda loo yaqaan alkhaa'ifuun inay jireen asxaabu sufahaasoo lama dhihi jirin yaعni xirti inuu marka gruub cibaado un iyo oohin iyo iyo gruubkaas inuu ka tirsanaa waa suuragal waa suuragal waa laga yaaba wallah alam can khaalid ibn abi cumraan ninka la yihahdo atujibi waa iqatun saduq faqihun saduq can cumar ibn zubayr radi raximah la raxmatan waasica wa iqatun habtun faqih can caishata wuxuu ka wariyey radia allahu taala an ana rasul rasulka sal slm ka rsulkan wuxuu ahaa idaa jalasa goortuu faiisa majlisan boos aw sallaa uu tukada nabigana sal slm takalam wuxuu ku hadli jiray bikalimaatin erayo ayuu ku hadli jiray ereyada maxay yihiin waa kuwa noo imaan doono oo ah subxaanaka allahuma wabixamdik astaqfiruka waatuubu ileyk ayuu nabigana ku hadli jir sl slm kaana wuxuu ada nabigana sal slm idaa jalasa goortuu faiisa majlisan boos aw sallaa uu tukado oo salaad u dhamaysto takalam wuxuu ku hadli jiray bikalimaatin eraya fasaalat fasalathu fasaأalathu saa sooma fasaأalathu waxaa weydiisay caaishatu cayl kalimaati ereyadaas oo nabiga dhihi jiray sababta u dhaha ay weydiisay maxaad u dhahdaa ereyadaas noo imaan doono faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm in takalama bikhayrin qofka markuu salaada ku jiray amaba bannaanka joogay hadduu khayr ku hadlo kaana wuxuu ahaadaa ama eryada waxay noqdaan aabican tiimbara calayhinna korkooda kelimaadkaas wanaaggii aad muxuu aad samaysa ay tiimbara iyo bakshad ilaaliso ay u noqotaa ilaa yowmi اqiyaama ilaa qiyaama laga gaaro camalka wanagsan aad samaysay aabicuu noqonaya timbara ayuu noqoni haddii aad intaad meesha fadhiday wax fiican aad samaysay ama ad ku dhawaaqday wain takalama bigayri dalika qofku markuu majlis fadhiya hadduu wax wanaagsan waxaan ahayn oo khayr ahayn hadduu ku hadlana kaana wuxuu ahaadaa ama kelimaadka waxay noqdaan kafaaratan lahu dembi u noqdaan waa waxa loo yaqaano kafaarat ama eh, dikriga loo yaqaano kafaarat almajlis subxaanaka allahuma bixamdik astaqfiruka waatuubu ilayk subxaanaka allow hufnaanta iyo nasahnaanta min kuli cayb allahuma alay wabixamdika mahaddaa lala qaba astaqfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanay wa atuubu ilayk waana ku tooba keeni sidaa weeyaan subxaanaka allahuma bxamdik waxaa riwaayaad kale la jiray ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk sidaa weeyaan nowcun aakhara min adikri waadducaa bacda atasliim nooc kale oo dikri iyo ducaah markii la sanansado kadib ayuu baabkan u baabay xadiidka kun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid daciif lisnaad sanadkiis waa daciif waayahay qaala الimaم نس أخbarna أحmed بن سulayman الرuhaawiي wa ثiqة xaafiظ qala xadaثna yعlى بن cubayd الطنافسي wa ثiqة qala xadaثna qudamة بن cabdالlahi الbكري الcاamري وثq بن xabaan ayaa wuxuu yihi iبن xabaan ninka la yihahdo wa ثiqة can jasrata jasrة بnu dajaaجة hy alcaamiriya saas weeyaan waa muxuu ahaa waa gabar jasra waa gabar weeyaan bintu dajaaja alcamiriya reer bani camir ee ahayd ninka la yidhah cijli wuxuu yidhi waa iqa waxaa kaloo la yidhi saxaabada nabigana ka mid ah sala allahu alayhi waaalihi wasalam qaalat waxay tihi jasra xadaatnii waxay ii warrantay caaishatu radia allahu tacala ardaha ayaa ii warrantay qaalat waxay tihi dakhaltu ama dakhalat waxaa soo gashay calaya korkayga imra'atun haweeney oo min yahuudi ree yahuudeed ah fa qaalat waxay tihi waa qolyihii meesha degnaa magaalada madiine oo bani qurayda iyo bani nadiir iyo bani qaynuqa saddex qolay ahaayeen qolyihii degnaa magaalada madiino sida lagu raray iyo baabkeedan ad garanaysaan oo bani nadiir waxaa ka hadashay suurad alxashar waa ka si fiican waa bani e, quraydana waad ogeydeenoo meeshii ay ku dambeeyeen qaswat alaxzaab nimankii abaabulay oo khatarta ahaa oo nabi maxamed i sal sl saxaabada in la tirtiro qorshihii la imaaday ahaayeen qolyihii saddexaad bani qaynuqana laya waa homeworktaas waa waajib mansili adinkaa laydinka rabaa waaya hay dahalat waxay soo gashay caleyhi korkayga imraatun haweeney omeel yahuuda ree yahuudada fa waxay tihi ina cadaaba alqabri cadaabka qabriga min albowl kaadi xagged ayuu ka ahaaday cadaab alqabriga waxaa sababta keenaysaba waa kaadida qofka jirkiisa gaarto saasay ku tiri faqultu waxaan idhi caaishaa dhihiy kadabti been baad sheegtay beenaaley baad faqaalat waxay tihi balaa haa inayna arrinta ayada jirin iska daay way jirtaa way jirtaa way jirtaa weyaan inna annaga lanaqridu waxaan jarnaa minhu kaadida haddii ay gaarto aljilda haragga ayaan jarnaa oo maqaarka jirka ayaan goynaa wa thawba maradan waan jarnaa saasay tihi gabadhii yahuudiyadeed fakharaja rasul lah sal sl ila salaad ayuu u soo baxay waqad irtafacat walxaal qad irtafacat ay saro martay aswaatunaa codkanaga aniga adiga ay naga taagtaagantay yacnii gabadhi yahuudiyad aheed iyo umuna caaisha radi llatu ardaha hadalka ka taagtaagme marka hadal isku celiya moogta saas ma ah iwaa tahay iwaa taqaana kor baa hadalka u yara kici fa qala wuxu yidhi ma haada codkan sarada kor u qaadmay muxuu yahay fa ahbartuhu waxaan u sheegay bima qaalat gabadhi yahuudiyad waxay tiri ayaan u sheegay fa wuxu yhi nabigena sal slam sadaqat bay sheegtay famaa salla ma tukan marka bacda yowma yowmi idin maalintaa kadib salaatan salaad ilaa hadduu tukada nabigana qaal wuxuu dhihi jiray fii dubri salaa salaada gadaasheeda wuxuu dhihi jiray rabbi ama rabba jibriila yaa rabba jibriila jibriil rabbigiisow wa mikaa'iila mikaa'iil rabbigiisow wa israafiila israafiil rabbigiisow acidni iga badbaadi min xari naar naarta kuleelkeeda iga badbaadi wa cadaabi اlqabri cadaabka qabriga wadaad nabig dhijir sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka laakiin sanad ahaan waa daciif sanad ahaan waa daciif in laakiin nabigeena sal l slm cadaab alqabr iyo cadaab annaar iyo fitnat almaxya walmamaat iyo masiix dajaal fitnat almasiix dajaal uu nabiga ka mangeli jiray fi saxiix waa wax macruuf oo la yaqaano sidoo kale nabigeena sal l slm inuu sheegay cadaabulqabriga in kaadida ay keento somalia waxay dhihi jireen kaftanka iyo kaadi faninkeed ayaa lagu naar tagaa soomayn kaftan iyo kaadi faniinkeed ayaa lagu naar tagaa soomaalida mamahadeeda weyaan marka nabigeena sal sl waa ti uu soo maray laba qabri uu yidhi inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhuma fakaana yamshi biالnamiima waama alaaakharu fakaana laa yastanzihu min bowlihi uu nabig yihi salى اllahu alayhi waalihi wasalam kadibna waa tii uu intuu jibiyey qoyan oo labada qabri dul saaray marka macno ahaan xadiidka waa macno guud ahaan tafaasiil waa gooni laakiin macno ahaan waa macno sax sanadka laakiin dacfi ayaa ku jiro weeyaan waaya nawcu aakhara min adducaa nooc kale oo ducada cinda alinsiraaf min aلsalaa marka salaada laga soo gidoomo oo la salaamasoodo kadib nooc kaloo la imaado baabkan ubaabay haatana waa daciif اlisnaad xadid kun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad qala imam nas abarna camr ibn sawaad ibn aswad ibn camr almisri wa iqa qala xadaثani ibn wahb cabdulahi bn wahb wa iqaة habt faqih qaala akhbaranii xafs ibn maysara alcuqayli wa iqaة rubama wahim can musa ibn cuqba ibn abi cayaash wa iqaة faqiih imaam fi اlmagaazi can aطa ibn abi marwan caطa ibn abi marwan ninka la yidhaahdo waa alslami waa iqa can abihi abihiis abihi waxaa weeyaan eh, ninka la yidhaha abu marwan saxaabi waa io saxaabi maha ayaa laisku hayaa magaciisa waxaa la yihahdaa magaciisa waa laisku hayaa sacd qaar ayaa ku sheegeen qaar muqiit ay ku sheegeen qaar cabdullahi ay ku sheegeen abihina waxa la yhaha muscab ninka la yidhaahdo ibnu xibbaan taabiciinta kuwooda iqada ayuu ku daray raxima allahu اljamiic can abihi abigu wuxuu ka wariyey abu marwan ah ana kacban acab ibnu maatic kacb ibnu maatic alximyari weeyaan waa iqatun mukhadram iqatun mukhadram anna kacban xalafa lahu wuxuu ugu dhaartay bilaah alla weyne alladii allaas faraqa kala dhambalay albaxra badda u kala dhambal limuusa muuse baddii u kala qaaday si uu maro fircawn ku halaagay inaa annaga waxaan ku helnaa oon ku aragnaa fi tawra tawraad gudihiisa waa kitaabkii lagu soo dejiyey nabi muuse calayhi salaam anna daawuuda <laughs> daawuud oo nebiyallaahi nabiga alla ah kaana wuxuu ahaaday nabi daawuud ida idansarafa markuu ka soo leexdo ama uu ka soo muxuu ah salaam noqsaday min salaati salaadiisa qaala wuxuu dhihi jiri allaahumma allahayow aslix ii walaaji lii aniga diinii diintayda alladii diintaasoo jacaltahu aad yeeshay lii aniga cismatan badbaado oo fasaad iyo shirki iyo bidca iyo macaasi aad iga dhigti mid anugu badbaado iyo naarba fi mustaqbal iyo aakhiro waslix waxaad ii wanaajisaa aniga dunyaaya adduunyadayda allatii adduunyadaasoo jacalta aad yeeshay fiiha adduunyada gudaheeda macaashi aniga cayshkayga noloshayda allahuma al inii aniga acuudu waxaan mangala biridaaka adiga raalli ahashadaada min sakhatika caradadan ka mangelaya waxaa lama mangeli raalli ahashadii waxaa laga mangeli carada alla subxana wa tacaala صiف oo صiفaatka ala yaala mangeli oo waxaa laga mangeli waxaa weya صifo kale oo allu leh subxana wa tacala wacuudu waxaa mangalay bicafwika cafintaada min min naqmatika aw niqmatika adiga cuquubadaada wacuudu waxaa mangala bika adiga minka ayaan kaa mangalaya laa maanica mid diidi kar lama ark lima acdayt waxaad la bixisay adiga walaa mucطiya mid bixin kar lama ark lima manacta waxaad diiday walaa yanfacu wax ma tari kara daljad mid dhaqaalo u saaxiib ah iyo maaliyad minka xaggaad aljadu dhaqaalaha waxba kuma tari kara kaagamana tari kara weyaan qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay kacbun kacab wuxuu ii sheegay ninka kacbaa ii sheegay dhah waa ninkii abu marwaan weeyaan ana suhayban suhayb ibn sinaan aruumi saxaabiga jaliilka ahaa radia allahu ta ardah xadaahu inuu sheegay ana muxamada nebi moxamed sal slm kaana inuu ahada yaquuluhunna mid yidhaahdo cinda siraafi markuu ka soo laabto ama ka soo gidooma min salaati salaadiisu ka salaam inuu nabigan dhihi jira ayuu sheegay salى اllahu عalيه waslm radi allahu an saxaaba waraxima jamiica ruwaat xadiidkan marka towraat waxaa ku yeelo in nebi daawuud uu saa samayn jiray waa sidees maxaa qaldan cilad ma inkaga muuqataa meeshaas mise waa caadi ya shee ya nabi sheegaya أن dاوd نبي اللhi weyaan ku qor meha maya yaعni twraaد ay ku qoranta twraad iyo dawud ya horeerta culma twraada horeysa qowla waaxida wa twraat injiil zabuur الqur'aan nabi ciise iyo nebi dawud طabعa waxaa horeeyey daawuda ah horey ciisa ka dambey ma marka in uu tawraad marka ku yeella wuxuu sameyn jiray nabi daawuud waa sidee say wax yihin ya waa xogaho ya sheekh ah, macnaheeda marka haddii ay ahaan lahayd sifadii nabi daawuud ay tawraad ku taallaa saasuu ahaa saasuu ahaa saasuu ahaan jiray yani saasa yani sifadiis waa noocaas sida maxaa weeye mubashira birasuulin yati min bacdi ismu axmed oo nabiga sifaadkiisa qaar lagu sheegay towraat waa gooni laakiin cibaadadii aad gudanaya caadigahayd in towraat la yihah saas uu gudanhayaa ama saas uu gudan jiray kaana yacmal saas uu gudan jiray meesha waxaa ku yar jira isku toosnaan laan ayaa ka muuqata mata mis maaha waaya laakiin ducada asal ahaan ka duca ayadoon siiqadan ahayn way suganta way suganta qodob qodobkaas waa qodobka kale suhayb arumi ayaa nabigeena sal slam ka sheegay inuu saas ta nebi marka nebi daawuud wuxuu akhrin jiray inuu nabigeena sal ll slm marka akhrin jiray suhayb aa sheegay haddii marka nebi daawuud ay ka sugnaato wixii ambiyadii hore amaba sharcu man qablana ku yeelo waxaa loo kala qaadaa dhowr qaybood qayb ummadihii hore u bannaanaa oo sharcigooda ku yeelay annaga sharcigeennada diidma ay ku imaaday diidma aan la ogolayn marka iyadaa u dhawaasha miyaa jiraysaa waa maya tusaaleeda maxaa weeyaan ummadii hore waa loo ogolaa annagana waa noola diiday ya أحسنت حرمنا عليهم aيaddii qرآaنka idii sheega oo mxuu ahaa ka hadlaysay in ilaahay سubحaanaه وataعaلى u diiday reer bني isرائيل ya baruurta iyo ya h Hm, sheegade ma qur-aanka ayadda hala akriyo awalka ilaa akhirka ayadaha kulli hala keeno haddii marka hore mxu aad ka fujin lahaydeen waa iska wadayn laakiin ayadaha dhammaan ala rabaa wixii ka hadlay iyo xadiidka xataa waa lagu dari xadiidka xataa ka hadlay oo lacnada ay kusoo aroortay nacam labadiina midko ha hay fadl fadl fadl dhiman axsanta ilaa maa xamala duhuuruhumaa aw alxawaaya aw ma اkhtalaa bicadl dalika jazaynaahum wayna marka xadiidkan wuxuu ahaa nabigeena sal slm ilaahay wuxuu nacladay reer bani israa'iil ilahay wuxuu ka xaaraam yeelay shuxuumtii iyo cadiintii ay ka xaaraam yeelay markaas kadibna cadiintii ay soo qaadeen way dhalaaliyeen kadibna way iibiyeen maxay sameeyeen marka cunina uneen qodob qodobkaas marka ummadihii hore wixii laga xaaran yeelay waxaa weeyaan annaga noola baneey cagsigeeda waa sheekh cabdirasaaq cagsiga waa iyaga xaaraan buu ka ahaa annagana waa noola baneey waa cagstan laakiin waxaan rabaa wax iyaga u bannaanaa annagana nagala xaaraam yeelay oon noola ogolayn qayb waa qaybtaas adinkaa laydinka sugaya muxuu ahaa miaalkeeda wax iyaga u banaanaa annaga naga xaaraan ya fadal mid doo bas laga raba a a a sujuuddaas nooco marka ma sujuud caliya mise waa mise waa un taxiye kale mid kale khayr laksi taas waa sax maxaa kale tu kale ma ku muuqata mise waa kaa bootiya ayib ya sheekh maya ma sheegay ya a tan waxay ahayd waa di cabdirazaaq oo kale waa sax wa axsanta haye adiga sman a a a waa jiri jirtay annagana ma jirto alcumuum marka sharciga anaga naga horeey haddii sharcigeenna uu eh, waafaqo oo sharcigeenna uu eh, taageero waa sharcu lana qodoba qodobkaas qodobka labaad haddii sharciga dadka naga horreeyey sharcigeenna uu diidana isagana waxaa weeyaan waxaa weeyaan noolama ogolo wixii sharcigeenna lagu soo arooriyey oo laakiin laga aamusay shib muxuu noqonaya ma sharcun lana ayuu noqonayaa mise ma noqonaya taas waxaa loo dhiibayaa qofka ama laba qofa loo dhiibi yaan udhiibna haye shasma lagu dhiiba cabdirazaq lagu dhiiba ya habeen dambe lagu culus haye yaa loo dhiibi waxa aad fudud haye axmed aa udhiibna fadl waa habeen dambe insha allah marka masalada waa noocaas calmuum aan meesheen hore ku noqono halkeena aan ku noqono aan xadiidkii aan ku xigay aan galno baabu الtacawudi fii duburi الصalaaة salaada markii laga bax kadib in ilaahay subxaanaه watacaala la magangalo ayuu baabkan u baab yahay ya xadiidka kun saddex boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadيث صaحيح الإسناad ah qala الimam نس أخbarna cmr بن cali الفلاس wa ثiqة xaaفظ qala xadaثna يحيى بن سعيد القطان waa imaamkii can cثmaan الشaxaam شaxmigii aan ka sheekayn mjdan cثmaan الشaxaam الcadawi أbu سلمة البصري wa iqة waxaa weya laa bأsa bihi cafwan laa bأsa bihi can msلم ibn abi bakrata waa nufeyc ibnu xarit ayaa dhalay ninka muslima saxaabiga ayaa dhalay waa saduuq muslim waa saduuq qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ada abi aabahi oo saxaabiga ah nufey ibnu xaria yaquulu mid yidhaahdo fii duburi الsalaa salaada markuu ka baxa wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min اlkufri wاlfaqri wacadaabi اlqabri saasuu dhihi jiray allahuma alla inii aniga acuudu waxaan kaa magala bika adiga min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqiirnimo iyo wacadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa fa kuntu waxaan ahaa aquuluhunna mid yidhaahdo oo marka aabbihii isaga dhalay oo nufeec ayuu ka maqli jiray kadibna isagana muxuu markuu maqlay sidaasuu dhihi jiray fa qaala abi abe wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow can man akhadta haada xadiidkan iyo ducadan ad akrinaysa ad ka soo intaad ka keentay wuxuu rabaa inuu hubiyo masdarkuu ka qaaday inuu hubiyu rabaa qultu waxaan ihi canka anaan kaa soo qaatay adoo muxuu ahaa akrinay ayaan ku maqlay adna waan kaa xifdiyey qaala wuxuu yidhi marka ninkeena nufaa ibn xaari marka hore ma og aabbihiis unbuu maqli jiray laakiin aabbihiisna isagaa iska dhihi jiray oo isagaa iskaga wardan jiray mise nabigu ka maqli uma sugneen uma caddeen qaala wuxuu yidhi ina rasuula sal sal sl slm kaana waxaa yaquuluhunna mid yidhaahdo fii duburi الsalaa salaadda gadaasheeda nabigana sal l slem ducadan ayuu akhrin jiray calayhi الsalaatu wasalaam marka marka hore aabbihiis buu ka maqli jiray mowqof ayuu ku ahaan lahaa lakiin hadda marfuuc ila rasul sl sl ayu xadidka noqday cadad tasbiixi bacda tasliim baabu cadad tasbiix subxaana allaahida cadadkeeda ayuu baabkan u baab yahay bacda tasliim markii la salaanoqsado kadib miqajar oo subxana allah dhihi ayuu baabkan u baab yahay masaa-ishaan marka waan dul maraynaa awalkii muxuu ahaa casharka ayaan kaga soo hadalnay anwaacda iyo cadadka iyo ma ladii calayhi اcamal kan lagu camal falaa cadadkaasi kan la raaca oo hadda muxuu ahaa caamata ahlicilmi ay ku camal falaan horaan usoo marnay xadiidka kun saddex boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadis saxiixa qala imam nas ala sl akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy waa iqa qala xadaثna xamaad ibn zayd bn dirham wa xaafidu iqaة xujaة habt can caطaa ibnu saa'ib caطaa ibnu saa'ib waa saduuq ikhtilaaط ayuu ku dhacay ikhtilaaط ayuu ku dhacay laakiin xamaad ibn zayd ibn dirham wuxuu cilmiga ka qaatay qabla اkhtilaaط intuu isku dardarsamin ka hor ayuu ka qaatay xadiidkan isaga ayaa ka warina can abihi abihi asaa ibn malik waa iqa can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala anhuma qaal qaala rasuulu lah sal slm khallataani laba arrimood ama laba khasladood laa yuxsiihimaa ma kooba oo ma xafdiya rajulun qof rajulkaas mafhuum ma lahan imra'ana waa la mid sidaa weeyaan musliman ee muslima ilaa hadduu xifdiyo u daa'imo u koobo dakhala aljannata jannada al ayuu geli allahu akbar wa huma labada arrimoodna yasiirun waa wax aada u fudud waman yacmalu bihimaa qaliil cidda ku camal falaysana waa cid kooban oo aad u yar saas ayuu nabigeena yihi sal slam qaala kadibna wuxuu yidhi cabdullahi bin camr caasi qaala rasu rasul wuxuu yidhi sal slm asalawaat اlkhams shanta salaadood yusabbixu axadukum midkiin wuxuu tasbiixsani fii duburi kulli salaatin salaad la arka gadaasheed cashran toban jeer ayuu wuxuu leeyahay subxaana allah wayaxmadu alla ayuu mahadinay alxamdu ayuu dhihi cashran toban jeer wayukabiru allahu akbar ayuu dhihi cashran toban jeer fa hiya iyada khamsuuna waa konton iyo waa mia iyo boqol boqol iyo konton fi lisaani carabka yacnii duhurkii waa soddon shanta salaadood marka soddon lagu dhufta meeqay noqonaysaa waa boqol iyo konton fa hiya iyada khamsuuna wa mia waa boqol iyo konton fi lisaan carabka iyo dhawaaqa lagu dhawaaqa wa alfun wa khamsu mia fi lmiisaan xagga miisaankana kun iyo شhan boqol alxasanaةu bcashri amhaaliha man jaءa bاlxasanaةi falahu cashru amhaaliha kow wa ana ana ra'aytu waxaan ark rasul ay ank sal slm hadalkan wa ana uu leeyahay yaa iska lah cabdullahi bn camr cas yaa iska lah radi allah ta arda wa ana ana ra-aytu waxaan arkay rasuulahi arg sal slm yacqiduhunna isagoo ku gunti biyadii gacantiisa hal khasla waa taas weeyaan hal khasla waa taas wa idaa awaa hadduu u dunmo axadukum midkiin ilaa firaashihi gogashiisa aw maljacihi makaano jiifkiisa sabaxa wuxuu tasbiixsadaa alaaa wa alaaثiin soddon iyo saddex jeer waxamida wuxuu alla ku mahadiyaa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeer wa kabara alla akbar ayuu la yimaadaa arbacan waalaaiin afar iyo soddon fa hiya iyadana miatun waa boqol cala lisaan xagga carabka boqol ayay ku tawayaan wa waana kun fi lmiisaani xagga miisaankana waa lagu tabanlaabaya qaala wuxu yhi abdulah bin camr bn caasi radi la ta qaala rasul wuxu yh sal slm fa ayukum midkiinnee yacmalu camal fali fii kulli yowmin maalin la arkay iyo walaylatin habeen la arka alfayni wa khamsami'a sayi'a laba kun iyo shan boqol oo dembi kiineebaa sameeya maalintii laba kun iyo shan boqol oo dembi kiineebaa sameeya ma laga yaaba inaan samayna insha allah ma sameynayno insha allah aragga ugu daran dhibka ugu daran laba ugu daran alcayn waa alisaan annaga hadda waliba carabka xataa si un baa loo controli karaa isha ugu daran ishana aawkii mxuu ah, jeebka kor uqaad hada aladii yuriidna almahalik kan ayaa imtixaan noogu noqoni kan waktigeenna isagaa cuni waxaana ka yaabaya diinteenna inuu cuno caafimaadkeenna inuu cunaa laga yaabaa kan kanaana baabiin annaga kan wa marka kan qofkii haayo waxaa laga yaaba melyan dembi ama inuu muxuu amaanid ku dhaca melyan melyan daqiiqadii waxaa laga yaabaa inay ku marto intaasoo dembi ah marka markuu nabig a sal slm kiineeba laba kun iyo boqoloo dembi samayni telefon marka idama jirin laakiin kan qofkii haya xitaa moogta banaanka aad ku dembaabi lahayd iyo meelahaas intaad xafiis ka gasho amaba aad wardi iska gasho meelaas ka fadhiisan kartaa laakiin kan meelaad kaaga hara ma laha markaad wardi gasho kasoo wad jidku loo jis akrisa wuxuu kuleeyay bal qofaa kusoo yar we amsaad u yar eegi roge rog rog wad wad dembi kale ku kale saddexaad toban umana qasdin la socdo dembiga midaad u qasad adiga ma ahane toos sagaaba mxuu aha toos indhihiya kudhici nasal alla asalama alcaafiya marka nabigan wuxuu yidhi salى اllahu alayh waali wasalam fa ayukum kineeba yacmalu camal fali fii kulli yowmin maalin arki wa habeen alfayni wa khamsa sayi'a laba kun an boqoloo dambi kiineebaa la imaanay qiila waxaa ya rasu rasuulka allow wa kayfa laa nuxsihima kuwaas yar saan u koobi karin saan u xifdin karin oo maxaa noo diidi faqala wuxu nabigana sal sl ina shayaana shaydaanka yaati wuu imaana aadukum axadakum midkiina u imaanaya wahuwa fii salaati isagoo salaadiisa ku jira fayaquulu markaasuu dhihi udkur xasuusa kada waxaa xasuusa fulaanu kaa maqnaa diilka aad ku jirtay hawshaa sa ahayd xasuusa udkur kada kaa xasuusa wayaatiihi markaas kadibna salaadii markuu ka baxaba furdug waa isdaynaya amaba waa la hilmaamsiini ama wuu mashquuliba o sidoo kale tii labaadna wayaأtiihi cinda manaamihi markuu saaxana agteed ayuu soo ag istaagaya yar usoo qaadanaya saxa tacbiir kadibna fayuniimahu fayuniimuhu markaasuu risiini siduu ugu mashquulina weliba telefon haddii ad haystana kabasii iican hadduu helo telefonna kabasii fiican telefon u hela kaba fiican siduu muxuu ahaa uruxi ood waxaa weeyaan ugu mashquulini ayaa telefoonka isagoo gacantiisa ay ku dhegan tahay wuxuu arkaya marka xilli dambe waa wax nagu dhacday xaqiiqa ah ani kole ba igu dhacdaa adinka ma inay ku dhacdin kale waa imtixaan kadibna wuxuu arkaya isagoo telefoonka saa ugu dhegano xilli dambe jooga markaasu meelaha iskaga ridi waa imtixaan marka inaan arrintaa idaan la koobin intaas ayay u didaysa ayuu nabig leh sala allahu alayhi waali wasalam waa yahay nowcun aakhara min cadad tasbiix nooc kale oo tasbiixda cadadkeeda ayuu baabkan u baab yahay kun saddex boqol iyo sagaal iyo afartan xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alay mat abarna moxamed ibn ismaaciil ibn samura alaxmasi weyaan waa iqa can asbaad asbaad ibn moxamed alqurashi waa iqatun ducifa fi thawri imam thawri hadduu wax ka wariye waxaa leeyahay ukaadi adiga daciifa tahay qaala xadaثna camr ibnu qays camr ibnu qays waa iqatun mutqinu caabid can xakam xakam bn cutayba alkindi wax badan na soo maray waa iqatun tabtun faqiih can cabdiraxmaan bn abi leyla waa iqa waa ninkii boqol iyo labaatanka reer ansaareed masjid nabowi kusoo gaaray waxaa laisku hayaa sayd cumar radi allahu taa wa arda wax ma ka wariyay mise waa maya can kacb bn cujra alansaari radi allahu ta arda qal u kacb bn cujra qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm mucaqibaatun kuwa iscerbiyo oo iska daba yimaado laa yakiiba ma hoga qaa'iluhunna qof ku qowla ma hoga adkaar iyo awraad iyo ducoorin iska daba imaado isdaba yeelyeelo qofkii akhriya ma hooga ayuu nabig yih sal slm ama ku dhawaaqa ama ku qowla yusabixu wuu tasbiixsanayaa fii duburi kulli salaatin salaad kasta markuu ka baxa alaaثan wa alaaثiin soddon iyo saddex jeer wayaxmaduhu alla ayuu muxuua ah ku mahadini ثaلaaثa وaثaلaaثiin soddon iyo saddex jeer wayukabirhu alla iyuu weynayni allah akbar ayuu dhihi arbaca وaثaلaaثiin afar iyo soddon marka qofkii intaas ku qowla nabigan wuxuu yidhi sal slm ma hooga ma khasaaro sidaa weeyaan xadiidka ama nowcun aakhar nooc kale oo min cadadi atasbiix subxaan اllahi inta la dhihi cadadkiis iyo baabkan u baabay xadiidka kun saddex boqol iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas alay abarna muusa ibnu xizaam hy atirmidi imam tirmidiga a taqaaneen maa la socda iqat faqiihu caabid qala xadaثna yaxya bn aadam wa iqaة faadilu xaafid can ibn idriis cabdulaahi ibn idriis alawdi weeyaan waa iqaة faqiihu caabid can hishaam ibn xasaan alasdi waa iqaة hahy min ahbat الnaas fi bni siriin can maxamed bn siriin waa imaamkii iqaة habtu caabidu kahiiru اlqadr wa kaana laa yara riwaaya bimacna can kaiir ibn aflax almadani waa mowla abu ayub aansaari abu ayub alansaari ayaa maxaa xoreeyey waa iqatun can zayd ibni haabitin radia allahu ta arda qaal wuxuu yidhi umiruu saxaabadda waxaa la faray iyo muslimiinta an yusabbixuu inay subxaa la la yimaadaan dubara kulli salaatin salaad la arka gadaasheed alaaan wa alaaثiin soddon iyo saddex jeer wayaxmadu alxamdulilah ay la yimaadaan ama taxmiid alaaan wa alaaثiin soddon iyo saddex jeer wayukabiru abar imaami arbca waalaaiin fa utiya rajulu nin baa loo yimid yaa u imaani hurdada ayaa loogu imaani min alansaari fii manami ayaa loogu imaaday fa qiila waxaa loo yidhi lahu isaga amarakum rasuulula rasuulka alle miyuu idin faray an tusabbixuu inaad subxana lahi tidhahdaan dubura kulli salaati salaada gadaasheed alaaan waalaaiin awa taxmidu alla aad ku mahadisaan alaaan waalaaiin soddon i saddex jeer wa tukabbiru alla akbar afar iyo soddon jeer qaal wuxuu nacamha waa ruyada gudaheedii qal wuxu fajcalow waxaad ka yeeshaan hamsan wacishriin soddon iyo saddex soddon iyo afar iyo soddon iyo saddexdii min labaatan iyo shan ka dhigo fajcaluuhaa ka dhiga hamsan wacishriin ka dhiga weeyaan wajcaluu fiiha altahliil tawxiidkana ku daro laa ilaaha illah ku daro falamaa goortii asbaxa u waa ata nabiya nabiga ayuu ninku yimid fadakara dalika lahu arrinkaas ayuu sheegay faqala wuxuu yidhi ijcaluuha kadalik sidaa ka dhiga ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam waa arrintii aan ka soo hadalnay ku noqosho ma lahan alcamalu calى alaaثin wa alaaثiin alaaثan wa alaaثiin alaaثan wa alaaثiin kadibna towxiidka lagu khatimo hada aladi calayhi اcamal sidaa weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo mararka qaar qofka duutan sameeyana ishkaal weyn ma lahan sida ay muxuu ahaa xufaadda qaarkood ay sheegayaan xadid kun saddex boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid xasanan saxiix weeyaan qaala imaamu nasai alي amat abarna cubaydullah ibnu cabdilkariim abu zarcat araazi imaamkii abu zurcata zarazi niba ninkaas u yaqaana laakiin magaciisa oo cubaydillahi ibnu cabdilkariim yaa u yaqaana waa naadir cid u taqaan wa xaafidun iqatu mashhuur qaala xadaثana axmed ibn cabdillaah ibnu yunis alyarbuuci waa iqatu xaafid qaala xadaanii ali ibn fadl cali ibn fudayl ibn ciyaad weeyaan waa iqatu caabid waa abihiis oo kale isna an cabdilcaziz ibn abi rawaad waa saduuqu rubamaa wahim wa rumiya biاlirjaa can naafic mowla cabdillahi bni cumar waiqaة habt can ibn cumar cbdlah bn cumr khaaab radi allahu taعala canهuma ana rajula nin baa wuxuu arkay fi ma yara naa'im qofka hurda wuxuu arkay ayuu arkay muxuu arkay yani markuu riyada arkay ayaa qiila lahu waxaa loo yidhi biأyi شhayin shaykiiseeba amarakum idin faray nabiyukum nebigiinu idin faray nebigeenu muxuu idin faray sal اlah alay slm qaal wuxuu yidhi amarnaa wuxuuna faray an nusabixa inaan tasbiixsana ثaلaaثa وaثaلaaثiin wanaxmada ثaلaaثa وaثaلaaثiin wanukabira arbaca waalaaiin taxmiid iyo tasbiix iyo takbiir inaan min soddon iyo saddex jeer la imaadna takbiirtan aan ka dhigna afar iyo soddon afar iyo iyo soddon jeer fatilka mia ta waa boqol qaala wuxuu yidhi sabixuu hamsa wacishriin tasbiixda la imaada shan iyo labaatan waxmadu alxamdu lilah in la imaano hamsan wacishriin wakabiruu takbiirtan la imaada hamsan wacishriin shan iyo labaatan jeer wahalilu tawxiidkan la imaada hamsan wacishriin fatilka mia ta waa boqol weeyaan falamaa goortii asbaxa waa bariistay dakara ninka ayaa waa bariisani ruyada arkay dakara dalika arrinka ayuu sheegay nabiga ayuu shegay sal slm faqala rasul u sl slm ifcaluu sameeya kama qaala ansaariyu ninkan reer ansaar siduu yidhi sameeya ayuu nabig yihi sala allahu alay waslem nowcun aakhara min cadad tasbiix nooc kale oo tasbiixda cadadkeeda ka mid a xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alih ramt l abarna ibn bashaar waa bundaar waa iqatun xaafid qaala xadaثana moxamed moxamed haddii aad aragto oo yani keligii ah uuna nin ka warina u noqdo ninka la yidhaahdo ibnu bashaar bundaar uu ka warina martabada oo shaykh sheekh النasaaئي jooga fii أغlب الأحوال waxaa w gundar wa ثiqaة صaحيiح الkitaab waa taqaanaa qaala xadaثna شhucبة waa imaamkii can mحamed ibn cabdiرaحmaan mawlى ali طلحة الquraشhi waa ثiqة qaala samictu waxaa maql qurayban qurayb ibn abi muslim waa mawlى cabdiلlahi بn cabaas waa ثiqة can cabdillahi bn cabaas radi اlahu radia الlahu taعala canهuma can juwayriya bint الxاariث wa zawji النabiy radi الlahu ta adaha um اlmؤminiin ana nabiya nabigana sal sl mara wuu soo maray calayha juwayriya ayuu soo maray nabigana sal slm wa hiya iyadana fi lmasjidi ay ku dhex suganta masjidka tadcuu alla baryayso ayuu soo maray waa aroor hore uma kadibna mara biha wuu soo maray qariiba min nisfi nahaar maalinta bartamaheeda in u dhow iyadoo meesha fadhido ayuu nabigeena soo maray sal l slm faqaala wuxuu ku yidhi maa zilti maadan ka zulmiya calaa xaaliki xaaladaadi sida aad ahayd kamaadan zulmiya oo meeshii aad joogtaa weli allabary aad ku jirtaa qaalat waxay tidhi nacam ha qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slm alaa ucallimuki muku bara alaa ucallimuki miyaanku bara yacni wuxuu la jeedaa kalimaatin eraya taquuliihunna aad tidhaahdo hahay taquuliinahunna aad tidhaahdo subxaana allah cadada khalqihi subxaana allah cadada khalqihi subxaana allah cadada khalqih subxaana allah ridaa nafsi subxaana allah ridaa nafsi subxaana allah ridaa nafsi subxaana allah zinata carshi subxaana allah zinata carshi subxaana allah zinata carshi subxaana allah midaada kalimaati kalimaatih subxaana allah midaada kalimaatih subxaana allah midaada kalimaatihi saas dhahayuu nabig sal slm riwaayaad kalmaad ogeydeenoo wixii aad u fadhido wax muxuu ahaa u dhigmo afar eray ood saddex jeer dhehayso ayaan ku bara nabig yidhi sal slm subxaa allah alla weyne ayaa nasahan oo xumaano i ceeboo kasta ka nasahan kana hufan cadada khalqihi unkiisa tirada ay la egyihiin waridaan nafsihi naftiisa inta ay raalli ka noqoto iyo wazinata carshihi carshigiisa oo weyninkiisa kolley wax badan laidinkaga sheegay miisaankiisa intuu la egyahay iyo wamidaadi kalimaatihi iyo kelimaadka alle cadadkooda yani waxaas yaa gaari kara waa marka subxaa اllah bxamdi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazayrata carshi wamidaadi kalimaatihi waa kalimaad kooban oo laakiin khayr oo dhan aruuriyey waxaan la gaari karin wa qolyahan oo tanmiya albashariya dadka horumarintooda iyo waxyaabahaas wax ka orqoro qorqoro ayaa waxaa jirta qaacida ay yidhahdaan qaacida amaaniin cishriin amaaniin bacd ishriin amaniin maxay ta ishriin amaaniin qofka wax yar ayuu samaynayaa wax badanna uu faaidi hadda waad aragteen dadka gacanta ku shaqeeya waxaa laga yaabaa laba iyo tobanka inay galaan shaqada laba iyo tobankana ay ka baxaan sow sidaa maha mishaaraadka iyo mashqiyadda ay helayaan waxaa laga yaabaa qofka maanta nairobi gacanta ku shaqeeya inta ugu badan miqu heli qolyaha xamaaliga amaba qolyaha dhismaha kaba soo qaad meeqay heli karaan ya kun iyo saddex boqol kun iyo shan boqol laba kun ba gaarsii ya qaar inta badan waa shan boqol shaqaalaha hoose waa shan boqol soo ma nina combyuter ag fadhiisani waxbuu isugu taabani nusaacu fadhini waxaa laga yaabaa in mishaarkiisa uu noqdo ii sheega hal milyan hal milyan bishii uqaybi marka maalintii meeqay noqoni waa soddon kun ka badan maalintii waa soddon kun dhidid ma lahan wuxuu qaadaa ma lahan meeluu ka soo dhacaa ma lahan wahaa kada hawl yaroo fudud wa cilmiga waa sidaas horaan u sheegn macaaqiduu leeyahay meelo yar yaroo laga furo sida sokorta jawaanka maarten fararag meel yaro saa loogu furi soo maad arkin ragga kulley bagaashleyda aad u yaqaan iyo raashinka gada marka sidoo kale cibaadaadkan waa lamid wax badan ood ku daaliyo naftkaaga dhici ayaa intaan yar subxaa اllah bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaadi kalimaatihi oo qalbi iyo carab israacsanna iyo khuduuc alla imaadi markaasa waxaa weya wixii qofka maanta idin uula taagnaay wax ka badan aad heli hada wallah aclam w sal اllah wasl abdi rasul mstafa